aswaatulkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadankacadadow kaca kafiriinta laaya kuryaanaada qataa kitaabka difaaca kacadadow kaca kafiriinta laaya kuryaanaada qataa kitaabka difaaca kolley waa dhimane karamaada dhow jira dunida karabinka qaado kolay waa dhimane karamaada dhowro kahaajirtunida karabinka qaado kariimkiina umay kalamkiisku yeeri kacaaladagalaagalada kibirtay kacaadaadaw kaca kafirinta laaya قريانا ذاقتا كتابك دفاعا كعاك ذو كعاك في تلايا قريانا ذاقتا كتابك دفاعا وما ننقل أحكم كان كنولي كريم كي عسين كركا كقويا وما ننقل أحكم كان كنولي kariimkaycasiyey kurka ka gooya kirishtaamaynta waadanna kadeeda kamiino u dhiga kilkood jabiya kacadaadaw kaca kafirinta laaya kuryaanaada qataa kitabka difaaca kacadaadaw kaca kafirinta laaya Kuryana daaqataa kitabka difaaca kumaandoskii islaamka u kac dagaalan koryeeg diinta rabbi koonka nagaarsi kumaandoskii islaamka u kac dagaalan koryeeg diinta rabbi koonka nagaarsi kalaamkii rabbigaa koonkaan ku maamul dadkaana ku xukun kelimkaana amre kacadadow kaca kaafiriinta laaya kuryaanaada qataa kitaabka difaaca kacadadow kaca kaafiriinta laaya kuryaanaada qataa kitaabka difaaca kacadaadaw kaca kaafiriinta laaya quryaanaada qataa kitaabka difaaca kacadaadaw kaca kaafiriinta laaya quryaanaada qataa kitaabka difaaca kacadaadaw kaca kaafiriinta laaya quryana daaqataa kitabka difaaca kacaa daadaw kacaa kaafiriinta laaya quryana daaqataa kitabka difaaca kacaa daadaw kacaa kaafiriinta laaya quryana daaqataa kitabka difaaca kacaa daadaw kacaa kaafiriinta laaya أعطى كتابك دفاعا